العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى والمقصود هنا أن كثيرا من الناس يعظم قبر من يكون في الباطن كافرا أو منافقا ويكون عنده ويكون هذا عنده والرسول من جنس واحد lictiqaadihi ana almayita yaqdi xaajatahu ida kaana rajula saalixan wakilaa haadayni cindahu min jinsi man yastakiidu bih waxaynu ku soo jiray dhaqamadii xumaa ee diinta ka dhanka ahaa ay samayn jireen qolyaha qubuurta dul fadhiista ama caabuda arrinkaasoo uu ka soo sheegay shaekhulislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi tacaala calayh hadalkuna weli asagaa wata waa hadalkiisii wuxuu uhi sheekhu walmaqsuudu huna ujeeddada aynu dan leenahay ee waxaasoo dhaqan xumaa ama diin la'aana dadkii samayn jiray aan uga soo gurinay in la ogaado way anna kaiira min annaas dadka in badan oo ka ah yucadimu wuxuu weyneeyaa qabra man yakuunu fi lbaatini kaafiran qabra man duul qabrigii buu weynayn oo uu bumbuunin oo u ziyaaran oo uu baryi yakuunu ahaanaya filbaatini xagga hoose kaafiran gaal weeyaba islaam baa la moodi ninka qabriga ku xabaalan ama wadaadka la daba taagan yahay gaal buuna ahaa waagiisa hore leannu taariikhna lagama hayo lamana yaqaan caamo meeshan dul fadhiisanayso u xajinayso aadaysu mad aragtay waa iska daba gashay maba taqaanid ninkan la weynaynayo wuxuu yahay aw munaafiqan ama munaafiq weeye wayakuunu wuxuu noqon haada ninka gaalka ah ama munaafiqa ah cindahu cinda man yucadim ninka wax weynaynhaye daba taagan iyo war warasuulu subani nabi maxamed ahaa min jinsin waaxidin waa isku mid sida nabi maxamed u weyneeyo u tacdiimiyo ayuu midkaana u weyneyn asna waa sheekh awliyaa ayib wamaca dalika xaqiiqa ahaanna waaba kaafir ama waa munaafiq marka asagu laakiin isku baab u yihiin maadaama hor nabi uu rasuul salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ilaahay barakeeyey wadaadkaana wuxuu ka aaminsan yahay inuu yahay nin weli oo saalixa buu ka aaminsan yahay isusugu marka uu ixtiraamahaya laakiin rasuulka la geray kan kale laakiin waaba gaalba waa munaafiq liictiqaadihi aaminkuu aaminsan yahba hawshaa keenaya maxaa keenaya marka inuu hawshaas simo oo isu mid u noqdaan ama isku baab ay noqdaan wuxuu aaminsan yahay ninka caamayga ee qabriga weynaynaya ee gaalka iyo munaafiqa iyo suubanaha isku godgelinhaya ana almayita meydku yaqdii xaajatahu dantiisuu gudahayaa idaa kaana almeyitu rajulan saalixan wuxuu aaminsan yahay meydku inuu dantaada gudahayo ruux meyd oo qabri ku jira adaad barido ood owliyada cuskato amaad awowgaa oo weli ahaa aad barido tuugto in dantaadi iyo muraadkaadii laguu sahlaayo oy dantaadii kuu qaban hayaan ayuu aaminsan yahay mar hadduu meydku rajul saalixa yahay waxaad aaminsan tahay dantaadiiba in laguu gudahayo haddaad idan meeshaan qabrigan gaal baa ku xabaalan iyo munaafiq baa ku jira iyo howl kuu taallaba maa adugu waxaad ka aaminsan tahay inuu nin suuban yahay oo fiican yahay waadna bari shirki baad ku dhici wakilaa haadayni cindahu min jinsi man yastakiiu bihi wakilaa haadayn labadaaba labadaynu soo maray waa man yakuunu qabruhu kaafira aw munaafiqan ama halka qaybtaas iyo rasuulkaba rususha iyo qolyahaasoo dhanba wakilaa haadayni labada mid kastaba cindahu cinda man yucadim wayushrik biاllaah min jinsi man duul bay ka mid yihiin yastakiiu bi uu kaalmaysto dadku uu gargaarsado ee uu baryay ku jiraan rasuulka wuu baryi qabriga saalixa wuu baryi ayib marka alrajul asaalix wاrasuul labadu waa baryahaya alrajul alkaafir wاlmunaafiq asagu marka uu ka aaminsan yahay inuu wanaagsan yahna waa baryahaya sheekhu wuxuu uhi waka min mashhadin goob badanaa yucadimuhu nnaasu dadka ay weyneeyaan wahwa kadiban beenna ah meelo la fadhiisto oo loo diiqo oo la siyaarto oo habeenna lagu dhaxo oo lagu dhafro oo waxaa badan been ah oo wadaadka lagu sheegi inuu ku xabaalan yahay uusan ku xabaalayn waa dhooban yihiin waa dhoweyd qubuurtii ay wadaaduhu saarhayeen ee muxuu ahay wadaadaha mujaahidiinta soomaaliya ay bixinayeen ilaahay khayrkii la caabudi jiray lagu xadgudbay ee qabrinimadii laga saaray meelo intii la qodoo la faago waxba aan loogu tegin baa jira meelo iyo shamiintooyin fafadhiya loogu tagay baa jira iyo ashuumo ayb marka waxyaaba aansan lahay qarnigii toddobaad taqriiban labtirkiisu xilligii sheekh islaam ibnu taymiya qubuur ku taalla ciraaq intii la qoday qal dameer loogu tegay baa jira dameer baaba ku xabaalan dameer qalkiiba inta la qaada madaxii meesha lagu xabaa caamadii baa leey meesha inshaar aan ku aragnay fadhiista <clears throat> meel cidlo ah. meesha hadda ay noo fadhiisteen mxuuah nimankii reer bari haylaan bay noo fadhiisteen waxaa leeyihi xaaji daarood alcaarif billaah muxyidiin baa meeshan ku xabaalan yaaba arkayba ayib qurac yaroo sakaraadoo hadda baxay bay dheen halkan meeshan ku nafbaxay quracna hoostiisa makan hadda dhashay qurac dhashay adu wixii doonaa layska sheegaya wa ka min mashhadin goob badanaa buu sheekhu yucadimuhu naasu dadku ay weyneeyaan wahwa kadibun waana been iyo aansal lahayn bal yuqaalu waxaa la odhan waxaa la yidhaahdaaba innahu qabru kaafirin ragga mu'arikiinta ee yaqaana aahaarta iyo qubuurta kala yaqaana ee gobolaha kala garan waxay odhan meeshan laleeyahay waxaa ku xabaalan nin weli ah ama rasuul baa ku xabaalan lagu hayo nin gaalabaa ku xabaalanba qaybahaasi marka goobaha lagu lugay yaa iyadoo marka horeba shirkiya baail ahayd haddana beenta ah ilaan waa laba dembi baa iskugu tagay waxaa ka mid a kalmashhad aladii bisafxi jabali lubnaan lubnaan qowgeeda qowgaa babaciisa mashhadka ku yaalla qow weynoo lubnaan ku yaalo hadda qolyaha muxuuha shiicadu iyo caamadu ay caabudi jireen meel layskugu taga meesha sheekhu waa been nin muslimka waxaa la gaala ku xabaalan alladii kaasoo yuqaalu la yidhaahday innahu qabru nuux qowga babciisa jabi lubnaan babciisa qabriga ku yaalee loo diiqeyle nabi nuux baa ku xabaalan waa been shuqulba kumala nabi nuux fa ina ahla almacrifati qolyaha aqoonta leh culummada muslimiinta yaquuluun waxay yidhaahdaan innahu qabru bacdi alcamaaliqa jamcu cimlaaq ummadihii naga horreeyey ee waaweynaa qaybo ka mida weeye ee qabriga nabi nuux ma aha saa darteed baa culamo badan oo taabiciinta ka mid iyo shaykhu lislaam ibnu taymiya wa tilmiidihi ibn اlqayim wabni kahiir wاsakhaawi fi lmaqaasid اlxasana wاlmulla cali اlqaari asaguna kitagsa alakhbaar اlmarfuuca iyo zarqaani kulli waxay sheegeen nebiy laahi nuux qabruhu wuxuu ku yaalaa masjid اlxaraam halkaasuu jiraa makuu qabrigiisu jiraa halkaasuu nabiga ku dhintay oo ku xabaalan yahay laakiin halkaasii lubnaan iyo qowga babaciisa in lala aado waa dhaqan ay keeneen suufiyo iyo nasaaro iyo muxuu ahaayey ismaaciiliin ee baatiniya bakhti wey waxaa la sheegaa rajul mxuu ahaayey min alcamaaliqa inuu meesha ku xabaalay nabi nuxuusan ku xabaalay waa lagu lugaay wa kadalika waxaa la mid ah asna beenoonsan lahayn mashhad alxusayn ibni caliy bn abi aalib mashhadka cali ibn xuseen qabrigiisa meesha laiskugu tago alladii mashhadkaasoo bilqaahira ku yaala kaasna isagu waa been biitifaaqi alcilm xuseyn qaahira shuqulkuma laha madaxiisi baa la qaaday oo markay reer banu umey soo gooyeen oo yaziid ibnu mucaawiya loo geeyey kadib xaggaasi qaahira loo sii qaado qaahiru ku xabaalan yahay waa qowl rawaafid raafidada waxaa qabta qaybo kamida mid a ah. ayb iyo suufiyada laakiin waa mukhtalaqun kadiban biitifaaq ahlicilm waxaa la isku haya waxaa weeye culamaa ahlicilmi u badan yihiin qabrumadaxi xusein markii yaziid ibnu mucaawiya loogu geeyey halkaas halkaasi suuriya loogu geeyey wuu soo celiyey wuu soo diray madina u soo diray xasan iyo muxuu ahay gabadhay xuseen waala ahaayeen madiine ku noolaa buu soo diray kadibna waxaa lagu xabaalay filbaqiic madiinu ku xabaalan yahay waa qowlka alcilmiga u badan yihiin weeye wadaaddo kale waxay sheegaan ma ahe khasaanad uu lahaa oo wax ku kaydsan jiray yaziid mucaawiya ayuu madaxii ku ritay halkaasuu madaxu ku qallafay ilaa intuu asagu noolaa markuu yaziid mucaawiya dhintay ay muslimiintu meesha khasaanada ka soo bixiyeen qabrigii xuseen waa kafneen dimishqay ku xabaaleen oo qubuurta loo yaqaana alfaradiis aw alqaradiis oo dimashq ku taalla halkaasuu ku xabaalinaya waa ra'yi bacd ahlicilm qolyo kale waxay dhahaan ma ahe sidaadii loogu keenayba sulayman bn cabdilmalik ibnu marwan alumawi ayaa qaaday fatayabahu wa kafanahu wa dafanahu fi maqbarati alcaama lilmuslimiin bidimishqa buu ku xabaalanyaha waa ra'yi saddexaad ra'yiga afraad waa ra'yu rawaafid meeshii lagu dilay xusein oo karbalo ahayd ayaa madaxiisiyo asagoo ku wada yihiin lama kala qaadin bay leeyihiin halkaasa lagu xabaalay waana meesha yagu hadda ay fadhiistaan ilaahay u sharig yeelaane karbala yowmu caashura waa taqaanaan majmuucu lfataawa majaladka labaatan iyo afar boqol lixdan iyo sideed ayuu sheekhulislam qadiyadda ku faahfaahiyaa kadalika alimaam alqurtubi fii kitaabi atadkira fii axwaali lmowta walaakhira majaladka labaad toddoba boqol soddon iyo sagaal ayuu kaga hadlaa jumhuur ahlicilmi waxay qabaan in lam yatafiquu in qaybtan dambe ay kadib tahay karbalo ku xabaalan yaha xuseen isagoo madaxiisa dhammaystiran yahay salma laha madaxiisa in la gooyo la qaaday waa arrin sugan waaga dambe xaggee ku dambeeyey baa laisku haya risaalo laydna lamida macnahan kaga hadlayna sheekhu jaamicmusalkay ku jirtaa marka qubuur fara badan iyo mashaahid badan oon sal ahayn oo sal lahaynoo been ah ayaa la dul fadhiyaa wakadalika waxaa lamida way qabru ubay bni kacab ubay bnu kacab qabrigiisa baa asagoona beenonsan lahayn maanta la dul fadhiisto alladii kaasoo fii dimishqa ku yaalla ittafaqa alculamaa'u annahu kadib dimishqa lagu sheegaa weeye caamada u haysta inu ku xabaalan yahay sida la ogyahay fi tawaariikh wasiyar wataraajimna waxaa weeye anna ubaya bna kacab lam yaqdam dimishqa maba gelinba maba tegin weligii ayb madiinuu ku dhinto ku xabaalan yahay fii khilaafati cumaan ibnu eh, cafaan buuna geeriyooday madiinaa lagu xabaalay dimishqina weligiiba ma tegin marka laakiin meeshaada laska dhoobtay ee leey waxaa ku xabaala ubi bnu kacb alqaari waa sheeka barle iyo sheeka caamo wey wa minhum waxaa ka mida man qaala ruux yidhi humaa qabriga xusayn iyo qabriga ubay ibnu kacba qabraani nasraaniyeyn meesha karbala hadda lagu hayo ee mxuu ahaayey roobad dul fadhiyaan iyo dimishqo qabriga ku yaalla loo tiiriyo ubay ibna kacab loo tiiriyo labadu waa nasraani laba ninoo kristana qabrigoodi wey wa kaiiru min almashaahidi in badanoo ka mida goobaha loo diiqee la dul fadhiistay la dulgowrirsado mutanaasacun fiiha waa lagu muransanya culmada isku hayaanba meel xataa laysku waafaqay in ninkii weliga ahaa ee saalixa uu ku xabaalan yahay ama nabiga la caabuday uu ku xabaalan yahay maba jiraba beentaa intaan shirkiga iyo kufriga loo gudbin waaba been aan sal lahayn sheekhu wuxuu wa cindaha cinda alqubuur waalmashaahid mashaahidaas iyo qubuurta waxaa ag jooga shayaaiinun shayaatiin tadilun uu dhumo bisababiha iyada awgeed man tadilu dadka dhumaya man tadilu min annaas wey lianna annaas waa la marka sheekh wuxuu agtooda waxaa jooga dad shayaaiin baa jooga shayaadiintaasoo dhumiya oo aafeeya oo u kabageliya ay ku fidnoobaan dadka qubuurta ag jooga ee wa minhum caamada waxaa ka ah mushrikiinta ah man yara ruux ku arka fi lmanaami hurdada shaksan yadunnu annahu lmaqbuur markuu seexdo ayuu riyo ku arkay waa wax manaamka ummadda lagu aafeeyey waxaan hadda qubuurta waaweyn ee soomaaliya la jira aminka aminkana baqaayaadka uu ka jiro inshaaraad bay iyo amaanaamaad bay u badnaayeen odaydba xad seexan haya shaydaan baa u iman wuxuu hi sheekh hebel meeshaa bannaan geedka salkiisa ama meeshaa bidada ah halkaasuu sheekh hebel ku xabaalan yahay halka ha la dego meesha la dul fadhiisan wadaadkan waxaa la yaqaana meelka ku nafbaxa halkan lagu xabaalay ayib oday muxuu ahay godoy dushiisa ku xabaalan oo halkana laga caabudaa jira northstan ku xabaalan asaguna qolya northstan ay barakaystaan gaarisa dusheeda wuxuuna ku xabaalanyaa godoy dusheeda oo la yahay meeshuu ku nafbaxay lagu xabaala waa la yaqaana tayib halkan meeshana qolyaa u deq waxaa uu soo duulay halkanuu ku xabaalan yahay sida diyaaradiiba soo kicitimay halkanuu degay halkanuu ku cilmo dhalay halkana ku xabaalan yahay waa fara badan yihin noocaas oo dulduula waa fara badan wa minhum man yara fi lmanaami shaksan oday kastoo cantatabay oo la waayay meeluu ka baxay ama udhurwaa cunay ama bahal qaaday waxay ku odhan soomaalidu waliba qolyahan galbeedka degaa wuu duulay hmm. sheekh hebel meeshana u dambaysay inuu ku tukaday kadibna waa la waayey cirkaa looga yidha wuu duulay ma duulin oday intuu cantabay dhurwaabaa meelaha ku cunay wuu fakaday wuu habaabay intii la guuray baa macdaa lagaga tegay dhurwaabaa cunay marka way duulay kuleeyihin nin walba markuu cantibaa dhaco muxuu duulahaya intay fiican yihiin inay cibmay duulaan hadday run sheegahayaan ayb wa minhum man yaraa fi lmanaami waxaa ka mida ku arkaya hurdada iyo jiifka iyo mxuu ahayey shaksan axad yadunnu uu malaynaya annahu lmaqbuuru kii xabaalla inuu yahay sheekh hebel baan riya ku arkay wuxuu yidhi baryahan waa la ilaaway waa la ihilmaamay ziyaaradaydii xuskaygii maxaa loo daayey ree hebel maxay maagan yihiin ma inaad nolosha ku galay rabaan kadib markaasaa geela iyo lo'da iyo qumbaha la wado iyo mxuu ahay muqmadda iyo xoolaha la soo kaxayn iyo waa dhammaatay maxaa yidhi sheekh hebel haddaan weliba galabta intaan gabalku dhicin aan intaasoo neef la gowracin iyo carabcadde iyo maqal aysan gu'in intaan ziyaarada weyn la gaarin reerka reer hebel waxbaa saas adhigu ku dhammaanaya marka wayakuunu daalika maqbuurkaa la arkay wuxuu noqon ruuxa riyada kugu yimid waa maxay mawadaadki wadaadka xabaalaba maya shayaanan buu noqon shayaan waa ibliis tasawara isku soo ekaysiiyey bisuuratihi ninka dhintay sawirkiisi aw biayri suurati ama sawirkii wadaadkii sawranbu wataaba ninun adu dhar wato cadcad oo shaaximan baa ku iman maxamed sheekh hebel ahay saaa hurdada uga boodo reerkii baad geli sheekh hebel baan arkay saasuu yidhi saasuu yidhi saasuu yidhi waa kaas yaaba kaa koobinba dadka shimbiraha caabudaha shimbirahaas ku leynhayay ee madad guri ku degay iyo galaydh guri ku degay muxuu ahayey maantu dha caabud haye baryi haye bunka u dubhaye u yeedhyedhaye miyaad eh, nin duub weyn oo lagu arkay yaa u dahaaya <laughs> kuwa warkoodba jooji ka shayaaiini bay lamidtahayaadiintii buu la tooyahay wey allatii shayaadiinta takuunu bilasnaam mashaahidda iyo qubuurta shayaadiinta jooga waa shayaadiintii mushrikii alcarab wa quraysh aafeeyey ee laatiyo hubal iyo cusaan meelaha lagu caabudo fadhiyay waka shayaaiini bay la mid tahay buui aladiina shayaaiintaasu yatamaaluuna iskugu matelaa ruuxii caabudahayay liman yastakiiu bilasnaam yatamaaluun waxay iskugu matelaan liman yastakii kuwa ayaga baryahaya ee gargaarka weydiisanaya caamada iyo mushrikiinta bilasnaami asnaamta kuwa baryahaya ayay isu matelaan qolyaha awhaanta iyo asnaamta dul fadhiya ee asnaamta barya ee asnaamta gargaarsada bay shayaaiintu isu mtalahaya mxuu ahaayey u imanhayaan sidaa yeela kan sameeya liman yastakiiu bilasnaami wاlmowta wاlghaa'ibiin dadka maqan kuwa dhintay mootan asnaamta awhaanta dadkii caabudu jiray gargaarka weydiisan jiray ashayaain baa la hadlays shaydaan baa dhihi saas weeye danta dee waa la guda iskaga dhaqa meesha waxer naga warsug ma doonaysaa muraadkada inaan aanu qabanno haddee waadna ilowdaye waxa ayagii madax shubka baa rabnaa markaas waxaad moodi inay kula hadlahayaan mxuuah sheekha kula hadlaayo awga kula hadlayo shaydaan baa ku rigaysanhay meesha wa haadaa sheekh wuxuu ihi kaiirun waa badan zamanina xilligan aynu joogno sheekh wuxuu ihi waa qarnigii sideedaad buu ama toddobaad ayuu ka hadlaaya iyo wa hayrihi leanna waxaa loo badan yahay sheekhu kitaabku inuu alifay xilliguu fatradii masar joogay dagaalka ba'an uu ku galay ee toddoba iyo shantii ama sagaalkii ilaa toba boqol iyo labaatankii meelaha taqriiban ayuu marka sheekhu masar jooga ama toba boqol iyo shantii ilaa labiyo tobankii toddoba sano oo masar joogaybu kitab badan alifay oo suufiye kala baxeen oo dajaajiley bataaxin meel saaray sheekhu marka wuxuu waa ku badan tahay kaiirun fii zamanina xilliga annagu aanu joogno iyo hayrkiiba hawshaa waa badan tahay mila aqwaamin ama milu aqwaamin sida qolyo oo kale yarsuduuna u dhabbagalo oo suga rasadku waa inaad shayga mutaabacayso oo dabagasho oo dul fadhiisto wakhti ku bixiso mila ah, aqwaamin yarsuduuna dabagala ama waardiyeeya bacda tamaaiil taalooyinka qaybo ka mid ah bay dul fadhiisan hayaan taasay marka indhaha ku mudahayaan waxa isbedela waxa soo kordha ee taaladaa waxay samayso waxa lagu samay waxaasay dabagalahayaan allatii taalooyinkaasoo bilbaraabi ku taalla baraabi waa abniyatun cajiibatun Eh, mxuu ahaay eh, oo markaa fiiha tamaailun wa suwar masar bay ku taallaa masar saciid meesha looqana hadda agxagga xeebta ah bay ku taallaa guryo dhisan iyo taallooyin waaweyn oo caah dhisay iyo wax sameeya aan la garanaynin baa meesha ka buuxay taallooyinkaasay u tagahayaan asnaamta iyo suwarka iyo tamaatiishaas markaasuu dul fadhiisanaya bilo u fadhinaya oo ku yaalla waddanka biikhmiim ikhmiimtu waa meeshii ay ku taallay baraabidu ay guryuhu ku yaalleen waa balda bisaciid calaa shaati niil bimisr iyo wakhayrihaa hayrkeedba ama ikhmiim ha ku taallo ama meel kale ha ku taallee dhismooyinka iyo taallooyinka iyo sawirada ku yaalla caalamkan muslimiintu ay ku noolyiin qaybo ka mida niman baaba dul fadhiisan taallooyinkaas maxay rabaan yarsuduuna waxay u dhabagalahayaan atimhaala taalladay muddatan dul fadhiisanayaan mudday sugahaya wa iska bedela waxa soo kordha laa yataaharuuna weyse qadan mahayaan qabaysan mahayaan uhuura almuslimiin nimankan meesha fadhiya ee qabriga iyo taallada caabudhaya ama ogaanhaya wax isbedela ma qabaysanayo janaaba ka qabaysan maayo isnadiifin mahayo weyse qaadan mahayo walaa yusalluuna salaata almuslimiin islaam buuna sheeganhaya salaadana tukan maayo lannu hadduu dahaaro qaato salaadina u tukado waa nin muslimoo xayoo aahira shaydaan meesha iman maayo ibliis meesha kusoo degi maayo taaladan wuxuu ka rabe ka soo bixi maayo laakiin markuu faajir noqdo murtad ah oo diinlaawo ah oo kaadida uu ku qabaysto salaadan uu ka tago shayaadiintaa kusoo degi hal unabikum calaa man tanazlu shayaaiin tanazalu calaa kulli afaakin aiim wey marka warku waa soconhaya walaa yaqra'uuna qur-aan arin maayaan qur-aan akhrin maayaan xataa yatacallaqa shayaanu bitilka suura ilaa uu shayaankii ku tacalluqo sawirkaiyo taallada u yimaado ilimogta soo degaysoo qolyihii hadda mingiska iyo booranaha garaaci jiray way u yeryeri jireen jinka iyo shayaadiinta u yeedhaan kutub xataa laga barto taxdiiruljaan la yidhahdaa jira oo qaabka jinka loogu yeryeedhay ee loo soo dejiyoy markaasi ay kuu khaniisaan adayba kufuulahay marka dambe ma rabtaa inaan waxay kuu foorasay ku leeyihin marka ama khaniis ama day ku khaniisahayaanba labadii nimid baa meeshaa ku maqan waa dhaqan xun kitaab qur'aana idhi ku istaag ilaahay caay rabbi ku kufri been samee kan samee islaan xaayda u galmo dhiig intaad soo qaado qur ku qor taxliil ka dhig qur-aanka ihaanayso waxaasoo kufriga gaalnimo kugu samaynhayaan kadib markuu ninka uu noqdo faajir aan weyse qabin oon laba bilood aan biyo ismarinin oo asaga dhan ninka agmar uu nafbaxahayo ama salaama salaadna uusan tukanin kitaab ilaahay dikri ilahina uusan akhriyin shaydaankii baa soo degay fa wuxuu arkayaa ninkii meesha fadhiyay yaraaha ay tamaaiil buu arkaya taalooyinkii buu arki tataxaraku iyadoo dhaqdhaqaaqays taaladii meesha fadhiday sanamka ahayd ee dhisnayd ee sawirka dhagaxa ahaa baaba dhaqaaqahayoo ruux bini aadam noqonay maxaa yeele shaydaanka baa sawiray asaga baa dhaqdhaqaaqahay fa yadacu fiiha markaasuu dhigi shamcatan aw hayriha aw hayraha soo qaaday foox luubaan buu soo qaadi wuxuu u dab laambad shamac buu u shidahay wuu nuurinhaya ila waa habeen meeshii weliba mugdi baashu imanaysa fayadacu fiiha shumcatan aw shamcatan aw hayriha waxa iftiimaya ayuu dhex dhigahaya fa wuxuu arkayaa marka shayaanan markuu iftiinkaa meesha ku sameeyo shayaan buu arkaaya qad kharaja lahu <clears throat> u asaga fayasjud lidalika shayطaan xataa yaqdiya bacda xawaa'ijihi shaydaankii markas taalladii soo dhexgalay ee uu dabku u shiday ee uu iftiimiyey ayaa u soo baxaya asagii shaydaanka xuli marka odhanaya inuu ii sujuud waa inaad rusujuuddo qub waa inaad tiraado haddii kaxo kuu socon maayo ileen ilaahay baad ku kufridayba marka horeba salaaddii baad ka tagtay dahaaroo dhan baad ka tagtay dikri ilahi o dhan baad ka fogaatay saad shaydaan u heshay ibliis waa inaad u xataa yaqdiya ilaa uu gudo shaydaanku bacda xawaajidan tuula maxaa rabtay hebel baan meel ka geli waayey nafta ii keenay hebel inaad dishaan raba <clears throat> waxaan doonayaa hebel inaad meel saarto maxaad rabtaa waxaan doonayaa waxaan war ka waayay ninkii hebel ahaa iyo gabadhii heblo ahayd iyo ninkii aan diray laba sano toban sano lama haye xaggee jaaniya ceebdhigay xaggee ugu dambaysay meel heblaayo naga warsug jin kaluu dirhaya iyo balaayo waqad yumakkinuhu inuu u suurageliya laga yaabaa oo kan shaydaanka meesha fadhiya ee insaanka ah min ficli lfaaxishati bihi hadday haweenay tahayna zinay u suuragelin hadduu nin yahay in la khaniisu ogolanhaya shaydaanka ila waa kane ninkaad caabuddad u sujuudday wax kale maxaad ku diidaade waaad ogolaatay inaad caabuddada ogolaatay waqad yumakkinuhu min ficli faaxisha xumaan inuu ku sameeyo zine iyo luudiyo bihi asaga xataa yaqdiya xawaa'ijah ilaa dantiisa uu ku gudo dantii si fiican inaad qabtan doonaysaa hawlahaas soo hormari hawlaha waa inaad soo hormariso haddayba joogaan nairobi qolyo suxaroo sixirka sameya haweenka qaarkood fuula baa jooga daayib haweeney u tagtay baanay ii timid oo igu tii wuxuu yidhi inaan laba goor buu sixir intuu ii sameeyeyba waxba ii socon waayey nin saddex xaas qaba u ah haweeneyba marka waxay damacday inay qaaleen shubaatayso ninka keligeed ay soo jeesato labadii ninka kale in meel cid adirto laba goor bay tagtay oo lacag yar uu ka qaato sixir u sameeyey wibaa imminku dhowr iyo labaatan beri shaqeeyaba wixbaa burbura oo socon waaya ninka caadi buu noqda hawenku u siman maalinka dambe wuxuu i bahal khataraan samaynhayaa laakiin waana isku kay dhiibto socon mahayo sixirku maba kacaya bahalkaa doonaysa ninkan meel la saaro ah iga socon mahayo anoo zinaystay oo adiga kaa zinaystay oo zina qaba inaan dhigaba mooye way soo carartay iyadoo dhaga dhawanaysa soo carartay waxba ku dambeeyey taas turoon ahayd turoon ahayd sheekhu marka wuxuu ihi waqad yumakinu min ficli الfaaxishati bi xataa yaqdiya xawaaئijah wamilu haulaai kaiir kuwaasoo kale waa badan yihin bu sheekhu kuwa noocaa sameeya ee tamaaiishii taallooyinka intay dabagalaan oy la cabaar sugaan shaydaanku markuu ku soo doga shaydaanka caabuda ama uu khaniiso oo iyaguna dana ka codsada waa wamilu haulaai kuwaasoo kale waxaa la in badanoo min shuyuukhi turki اlkufaar atraagta iyo turkiyiinta iyo tataarka gaalada wadaadahooda iyo duqayadu in badanoo kamid mid a ah waxaa kaas waxay ku magacaabaan odayga gaalka ee shaydaanka tamaatiisha iyo qubuurta dul taagan ee shayaadiinta soo dejiya albaw bay yidhaahdaan waa luqadooda afkooda wahwa almutakhanitu wa huwa almukhanatuna riwaayad banusk baa qorahaya bawgu muxuu yahay waa almukhanath oday la khaniiso wey waa oday sheekh buu sheegahayaa jinka jinkaa fuulo wey mukhanadka da laga hadli maaha kii labeebkaa maaha ama naaganaagayskii maaha waa luuti wuxuu sheekhu hadda ka hadlaya ayib إida طalبuu minhu bacd hadi الأmuur arsaluu lahu man yunkixuhu wayansibuuna lahu xarakaaت caaliyaة fii laylaة ظalmaءa وqarabuu lahu khubزa وmaytaة وغanuu غinاءa yunaasibuhu bishari anlaa yakuuna cindahum man yadkuru maxay sameeyeen turkiga iyo tataarka gaalada ah qolyaha islaamka sheeganaya dhaqankay sameeyeen dhaqan lamida ayaguna sameeyaan ila wuxuu waa dhaqan gaalo weeye adunbaa islaamku maxaabsan mooyeen waa horaad islaam ka tagtay gaalaad isshabahdeenoo isku mid waxay ku magacaabaan albaw wahuwa almutahanis waa midka dumar iska yeelka ah ama naaganaagayska ah ama luuiga almukhana fi curfi salaf waa ninka luuiga khaniiska ah idaa alabuu markay ka albaan minhu odayga xaggiisa odaygaana loo tegi odaygaan lii sheekh hawshaasaa jirta kanaa jirta asagu marka shayaaiin baa qabta waa hayaan ibliis baaba asaga kudaba argisaba marka asagaa loo tegi asaga markii hawshu loo geeyo oo asaga mashruucii laga codsado asna way u tagaa aalihadiisi shayaaiintii qabay asaga waa aado idaa alabuu minhu bacda hadi اlumuur hawlahan o kale markay ka dooraan ama xaaji arsaluu lahu waxay u dirhayaan asaga man yunkixuhu aw yankixuhu inuu asagu jimaaco mid asaga khaniisa ama asagu khaniisa u dirhayaa ilaa hawshiisa kici mayse ama asagaa la khaniisa ama asagaa wax khaniisahaya kadibba wixiisu ka cahaya wayansibuuna lahu waxay u qutuminhayaan u samayn xarakaatin caaliya qoobka ciyaar baa loo samayn mingiskii saarkii la ciyaaraysa in loo ciyaaro booranihii waxn loo garaaca wey xarakaad waa in rukarukayn iyo qoobka ciyaar loogu dhufto xoogow waa soo khaniisay wuxuu khaniisay haddana waa in loo heeso fanaanan loo keeno ayib weliba guryo dhaadheer baa loogu qabanhaya meel dheer waa in la saaro sidaa darteed nimanka howlahan samayn jiray hadday heli karaan guri dabaqayn ah baa la saari jiray inaad xusuutaan ma aqaani dabaq baa lala raadinaya dabaqa saddexaad afraad shanaad baa la geynaya halkaasay ka daryaamahayaan fii leylatin dalmaa habeen mugdi ah habeen mugda isagoo la khaniisay ama soo khaniisay oo loo heesoo loo qob ciyaaray inta maxaa dheer wa qarabuu lahu waxay u keenhayaan khubsan kiis baa loo keenaya canjero wa maytatan baktina waa loo keeni bakti ku cunhaya neef aan la gawracin oo bisna lagu wara bakti ah iyo kiis baa isku cun loodhanaya waa qurub xaaraan isagoo dhan baa nijaasa markay nijaasadu si fiican u xadgaadho oy bakti bakti dhale noqoto iyo nijaasa caynihi meesha la noqoto markaasuu kaarkiisu qarxaaya filinkiisu markaasuu soconaya <coughs> waanow ama waannu waxay ugu heesahayaan hinaa'an yunaasibu waxaa loo qaadi tix iyo hees shirki oo kufri ah oo isaga markaasi eh, baabkiisii ah jinkii soomaalidu caabudi jireen ee eh, intaasoo noocba lahay jin kasta iyo shaydaan kastoo la caabudo hees loo qaadoo gooni ah tix gooni oo loo qaado barfuun gooni oo la siiyo fuuxgooni oo loo shido marya loo xidha marka asaga loo yeedhahayo oo dadka u yeedhahaya ay u xidhaan dadka meesha soo gelaya wax loo mariyo intuba waa jira inaad garanaysaba mooye ma aha isku baab ma ahay ruuxaanta reebel saasaa loogu heystaa waxaasaa loo qaadaa dharkaasaa loo xidhaa unsigaasaa loo shidaa iyo fooxaas waa laba kala baab ruuxaanta ree hebel noocaa weeye ruuxaanta ilmi hebel noocaas weeye kuwa reesha cabdiqaadir kuwa ruuxaanta saree duusha kuwa xamaartee dhulka socda inta noocay kale yihiinba hees gooni ah mxuu ahaayey dhar gooni ah barfuum gooni ah raashin gooni ah qolyaaan daangada iyo baabacda aan arki karin timir baan rabna bay leeyihin qolya timirtaa la siiyaa qolyaa riyacadkii adhigaan ogolayn idan mooy wax kaleaan ogolayn qolyaan lo iyo dibi mooye wax kale aan ogolayn loo gowraco qolyaa dhar cadcad mooye wax kaleaan ogolayn qolyaa dhar gudgudano xamran raba ha la weydiiyo dadkii baashii samayn jiray wax la yaqaano wey shayaadiintu isku baab ma aha mid kasta koox gooni awe ah nin wal waxbuu ka helaa dadkuba waa saas saas maa dadkuba nafsa shay tiibu sheeku ka hadlaya wax kaleba waqarabuu lahu khubsan wamaytatan wahannu hinaa'an hees bay u qaadahayaan iyo midha yunaasibu asagoo u cunama oo shaydaanka la caabudahayo la khaniisaayo iyo odayga khaniisayaba cunama bishardi an laa yakuuna man yadkur اllah markaa ay qaadahayaan shardi waxaa weeye meesha inuusan joogin ilahay ruux usahaya booranaha mingiska saarka <clears throat> waxaa la yidhahda saarkan kan ciyaarta cadag ama kii kalan ka hadlayna kulli waxaa weeye waa inaan waa la ilaalinaya bismillah ha odhan markaad soo gelaysa meesha ilaahay magaciisa ha cuskanin qur-aan ma akhriyi kartid iyagoo bugbacda ku hayo qiiqu baxhayo waxaa isla kacay dad aad kursi akhrido wax o dhan baa fashil maayo lama ogola mamnuuc caa oo dhan jinkaad soo degi maayaan waa lisbaari meeshayaa ku jira waa in laisbaadho waa la isimtixaani waa la kala saari ragga sibcan loo xidhi gurigaa la mugdiyeyn ilays yar intuu baxahayo waxba mahayaan waa in mugdi laga dhigo nuurka iyo iftiinka malaa'igta lagu yaqaanaa mugdi waa hawlo jini hawlo shayaadiin wey daad maqasho ninkuu le meeshan hala mugdiyeeyo waxaa weeye meeshu nuur baa loo baahanya malaa'igtu nuur iyo iftiin hazaali wuxuu yidhi marka haddaad doonayso in ilaahay kula hadlo wuxuu idhi muxuu ahaayey guri mugdi ah gal buu guri mugdi ah daaqadaha xidh oo albaabka xidh kadibna ku beerto weyn intaad soo qaadato isku duduub buu idhi fa cinda idin tasmacu nidaaa rab baad maqlaysaa buui shaydaan baa la hadlahaya nidaaa rabbi maqli maysa nidaau ibliis washayaaiin baad maqlaysa <clears throat> bishardi anlaa yakuuna cindahum inuusan la joogin marka ayada ah man duul yadkuru llaha ilaahay xusahaya walaa hunaaka meeshaana uusan joogin shayun shayun e, fiihi min dikr illaah shay ilahay dikriisa ku qoran yahay kitaab quraan waa inuusan oolin kitaab xadiida waa inuusan oolin ruux ilaahay xusaya waa inuusan joogin meel ilahay lagu kufray waa inay noqoto markaasuu wuxuu u hagaagahayaa uma intaa kadib yascadu dalika shaykhu lmafcuulu bihi yascadu waxaa kor u kacoo dooli wuu wax loogu garaacay heesti loogu wado waaba kacayaaba sa dhanba jinki baa ambaarahay shaanidii baa ambaaraysa yascadu dalika shaykhu lmafcuulu bihi odaygii la khaniisa wa almafcuulu bihi maxaa lagu sameeya hadde uqtulfaacila walmafcuula bihi soo maqal ayib yaa khaniisa shaydaan baa khaniisa ama nin loo diray khaniisa uma yascadu waxaa kori oo kor u kiciya daalika shaykhu lmafcuulu bi odaygaasi la khaniisay fi lhawaai hawada u kacaya ninkuu xaggiisa la qadan ba arkaysaaba waa la wadaaba shaydaan baa xambaarahay wayarawna fi lhawaai hawada loo qaaday wayarawna waxay arkayan addufa durbaanka la garaacahay ee heesta loo qaadahayay yaiiru fi lhawaa durbaankina waaba kacayaaba durbaankina waaba korbaa loo qaada waaba jinbaa la kacay waxo dhan baa la bobinhaya wayudrabu waxaa la garaaci man madda yadw il khubs kibistii iyo canjeeradii meesha taale la keenay ninkii laaca dharbaxa ku dhacaysa ruux baad ul haysto gara wax garaaci lama jinkii baa garaacay arigaa taabta wey xoolaha nabi wey <clears throat> wayadribu shayطaanu shaydaankii soo degay wuxuu garaacayaa biaalaati lahw turumbooyin iyo miusigba garaaci tii hore ka xoog badanba innagu durbaan baan haynay alaabuba la soo dego asagu wato garri buu ka sii dayay iyo turumbooyin kataarbu garaacahaya wahum yasmacuuna dadka meeshaa joogana ee booranaha iyo mingiska iyo saarka garaacayana way maqlayan waxaaso dhanba wa yuqanii wuxuu ugu heesi lahum ayaga alaqaani heesu u qaadi allatii kaanat tuqaniiha aaba'ahum alkufaar heesihii gaaladii qaadi jireen aabbayaashoodii gaalada ahaa ay u qaadi jireen asnaamta iyo waxay caabdaan bay ku soo celinhayaan ku dhacay kufrigii waa in aabbayaashoodii mushrikiinta lagu xidho wey iyaguna dib wxoo dhanba qole hadda laga hadlay waa tataarkii wey ayaguatraagtii deemiinta kafarada baa laga hadlaya wayuhanii lahum shayطaanu wey alahaani allatii heesahaasoo kaanad ay ahayd tuhaniiha mid ay qaado aabbaahum lkufar aabbayaalkooday gaalada ahaa uma qad yagiibu in la waayabaa laga yaaba shayaankii iyo odaygiiba ay dhibdhaan say hawada ugu socdaan usi dhawaaqayaanbabadhibladhayaanwayba kaa tagaayaanba uma qad yagiibu dalika acaam dalika acaamu saasaa sax ah uma qad yaqiibu inuu libdhaa laga yaaba oo la waayo dalika acaam kibisti ninkii gacanta lagu dhufan hayay iyo baktigii loo gowracay meytadii baktiga ahayd wuxoo dhan baa la waayahaya fa yarawnahu markaasay arkahayaan raashinkii iyo kibisti oo qad nuqila loo qaaday ilaa bayt ilbaw gurigii baa la geynba ilan meel baa la joogay raashiinkii iyo baktigii intii la qaado waxaa la geenhayaa odaygii shaydaankaa ee asagu shayaadinta soo dejinhaya gurigiisaba baa la geynayaaba waqad laa yaqiiba inuusan leebdhinoo la arka laga yaaba oo uusan dhah ka wa yuqaribuuna mararka qaarkood waxay u dhowaynhayaan lahu lishayaani iyo sheekhi shaydaanka maytatan baktiga markaa u keenayan yuxariquunaha binar ay gubaan marka qaad bakti soo qaadaan way gubahayaan baktigaasoo marka qumuday bay u keenhayaan wayaqdii shaydaanku iyo sheekhi shaydaankaaba bacda xawaaiji buu u gudahaya dantooday bay u gudahayaan maxaad naga rabtaan gabadhan baa la fahmay waarkeeda ka kaca darmaantiinni wey faraskiinni wey ha idin shaqayso markay guursataan loo yimaado soo ma taqaanaa warka ayadaa markay soo degaan maxaad nooga baahan tihiin xerti reer shabeelbaati waxaan maanta awowayaalow awowayaalow xaggee ugu noqdeen awyaal waxaa idinka baahannahay gabadha hebla'a waa la fahmi waayey cudur falkii la garan waaye baa haya inaad ka kacdaan beerkay baacuga oo kaca kan oo kaca waagay guursato u imaada waagay dambe xiroo miskiinoo meelahan ka yimid yaa gabadha loo meherin toddobaad u horray marka ka baxda baa soo dhici qalaf qur-aan saar xagga gee cudur falkii la waayey akhaangii isbitaallagee ka daba wareeg m r i saar wax kasta ku samee negative gabadhina dhulkay taalla waa maydnoole nimankii lagu ballamiye toban sano ka hor baa gabadha hayo saaran nimankana saday barteen iyo in la sabo iyo in wax la siiyay barteen dhiig bay barteen iyo shirki iyo kufr iyo ciday khaniisaan bay barteen nimankaa marka la dhaqaajin maayo ilaahay oo kaaga gargaara mooye isku jabaysaan waaga dambe duqdiba hawsha loo sheego sodohday meel kale ku maqan hooyey gabadhi laba maalmo laba usbuuc kun madaxa ugama qaadeen waa laga samray hooyey dhibka lama ahee ruuxaanta ree hebel baa waagaa lagu ballamiyey way ku muddo dhaafeene macli heblaayo ama xerta reeshi qaba nimanka la hadlay ama hawsha ku fiican loo geeyo dadkan shaydaan iyo jin baa haystay ruuxaan aadan ardooyin waa la sheekh intaasoo nooc wa annahu kaada rijaal min alinsi yacuuduuna birijaal min aljinni fazaaduhum rahaqan sheekhu marka wuxuu ihi waa milu haada kaiirun jiddan lilmushrikiin hawsha aan soo sheegnay waa arrin in badan mushrikiinta ku dhacda wey wamilu hada kaiirun jiddan lilmushrikiin mushrikiinta arrintan waa u badan tahay mushrikiin atataar wturki walkafara hawshan waa ku badan tahay kuwa maanta islaamka sheegana ayaguna waa ku badan tahay wey faaladii yejri waxa ka dhaca cinda almashaahidi qubuuraha iyo goobaha laiskugu tagay owliyaa ku xabaan leeyahay min jinsi maabu ka mid yahay yejri cinda alasnaam waxyaabaha dadka islaamka sheegta maanta ay ku sameeyeen qubuurta iyo mashaahidda wuxuu la mid yahay kubaab yahay waxyaabihii mushriki alcarab ku samayn jireen cinda alasnaami waalawthaan war kooban wey waqad abata waxaa sugnaaday biuruqin mutacadida wadooyin kala duwan ku sugnaaday ana maa yushraku bihi min duuni illah waxa ilaah loogu sharig yeelo oo min sanamin dhagax la caabudo ah wa qabrin qabra dul fadhiista iyo wahayri dalika iyo intaan midaan ka ahaynba wax kastoo ilaah loogu sharig yeelo oo ama sanam ah ama qabri ah ama geed la caabudo ah ama ruux nooloo la baryo ah qad yakuunu cindahu inuu joogaa laga yaaba agtiisa shayaaiinu baa joogta tadillu dhuminaysa man ashraka bihi ninka asaga ah alle ugu ama man ushrika bihi man ashraka bihi baa ka idan shayaaiin baa joogta dhumanaysa ruuxii ugu sharig ee ilaahay hayrkii asaga kan caabuday wa anna tilka shayaaطiin shayaadiinta ayadana waxaa la og yahay oon muran cumu yaqaanaan laa yaqduuna ma gudhayaan kuuna fulilmahayaan ilaa bacda aqhraadihim muraadyahaday qayb ka mid unbay wax kasta kuma qaban karaan awoodda allah iska leh shayaanku wuxuusan qaban karin baa jira laakiin danahaadi qaybo ka ah uu qaban karu qabanaya ninka anugu meelan u maraan waayey inaad ii dishaan raba sida insaanku insaan u dilay soo dilhayaan way awoodaan iyo dilaan ku sababo ila ninkan qoriga hayso dad buu iska waardaynhayaa jinkii la arki maayo aayar bay bacag ku dhufaan isagoo foorara bay wadnaha kala goynhaya qalaf waa yaalla aahey ma dishinaa anna iga sugahadee ballankii aan qaada waan fulinhayaa danahaadii qaybo ka miday kuu fulinhayaan <clears throat> wa inamaa yaqduunaha shayaadiintu iyo jinku waxay hawsha u fulinhayaan idaa xasala waxay fulinhayaan wey hawsha insaanka u qabanhaya insiga idaa xasala minhum insaanka markii laga helo ashirku gaalnimo iyo walmacaasi ilaahay oo la caasiyo maa shay marka laga hela yuxibu shayaan marka insigu uu sameeyo shirki iyo macsiyo wuxuu shaydaanku jecel yahay adoo caabida oo musallia oo muwaxida shaydaan ku caawin maayo dulmina kuga caawin waxba ku tari maayo leanna col baaba abuna aadam bay soo dagaalameen oy culloobay ilaa yowmina haada ina shaydaana lakum caduwun faاttakhiduu caduwa waa lagu kala baxahaya inamaa yadcuu xisbahu liyakuuna min asxaabi saciir sheekhu wuxuu uhi wain wa inamaa yaqduunaha danaha iyo muraadyaalka waxay gaaladu shayaadiintu u fulin dadka caabudahay ida xasala minhu min alinsaan wa min almushrikiin mushrikiinta marka laga helo eh, ashirku shirkiga iyo walmacaasi maa marka laga helo yuxibuhu shaytan shaytanku jecelyahay shirki iyo macsiyo uu shaydaanku jecel yahay uu rama kaad samayso ku adeegahaya man khadama khudima wey ninka isagu adeegaa loo adeeghaya marka adugu isfududayso ood shirki ku dhacdo ood khaniis ku noqoto ood kharibanto markaas ayagana ku caawinhayaan fa minhum waxaa ka man ya'muru daaciya in amraysaa ka mida ruuxii baryahay iyaga tuugahaya an inuu sujuudo ma rabta ii sujuuddo weeye inaad hawshaa qabto waa inaad ii sujuuddo odayga dhacdaad ee oday soomaaliyeedoo asagu nin awliyaa la moodi jiray oo la daba taagnaa yaa waagii dambe dhintay marka la xabaalay wiilkiisii ayaa aabbihii maqaamkiisii iyo goobtiibuu fadhiistay dadkii baa u yimaada wuu duceeyaa wixii ma socdo waxbuu ku hanjabaa waxba kama socdo kanaan qamaba waxba dhaqaaqi waaye maalinka dambaa shaydaanku u yimid aabbihu caabudi jir wuxuu yidhi waxaad yeelaysaa aabbaha welina ma ahayn saalix mayn gaal baa murtad mushrig ah annaguna xorta ree hebel baan nahay iyo nimanka noocaasoo jin baan nahay shayaadiina oo gaalo ah asagaan la shaqayn jiray oo awowgaa baan la shaqayn jiray oo qoyska ree hebel wixii wadaadda sheegto oo dhanba annagaa la shaqayn jiray haddii ay sidii aabbaha iyo awowgaa noola shaqayn jir shaqaynayso wixii aan qaban jirra waan qabanaynaa haddii laakiin salaad salaad iyo tusbax iyo weyse iyo wadaadnimo aad rabto inaad waxaad haddee isku baab maniyana kala wadi hadde waxaa wey waama dhibanahay mxuu ahaye saldanadii iyo waasnimadii ah, siinimada aabay waaba socon ladahay meeshana waa ku ceebaysnahay icaawiya weeye hawsha waa qaban hayaa waxaa li horta adoo calaha dhigato xilligu markay cadceadu soo baxo calaha dhigo halkaa iyo qoraxda usii jeeso u sujuud ayib xilligaa marka la gaadho nin noocaasa ku iman doona wuxuu kaa raba samee maca salaama xilligii nis dambe habeennimo ayaa u yimid nin weynoo riti moodo ritigi baa maad riti baan ahay sheekh baa la inaan kukudaan rabaa ritigi baa abahay neef geela idan nin yidhahda ii sujuud iyo mid riti ahaanoo asagii ma fuula sida hasha abaahaya kadib wixiisi baa loo fuliyey waa arrin dhacday oo soomaaliya dhexdeeda ka dhacdo la yaqaan wey marka hawshaan sheekhuu ka sheekaynayo waxay soomaalidu ku dhacday oo qabsatay wey ninkii baa dhintay wiilkii asaga asaguna cabaar marku hawshuu shaqaysanaya wuu dhintay wiil wanaagsan buu ka tagay marka oo fiican oo wadaad oo aqoon leh wiilkii bay u yimaadeen waaga dambe awowgaa awowgaadii labaad hebel ahaa saasuu nolo shaqayn jiray awowgaadii koobaad ee hebel ahaa oo odayga haddii hawsha bilaabay eh, hadda wiilka aafeeye wiilka dhexa aafeeyey ah eh, saasuu ahaa adiga aabbaha saasuu ahaa annaguna haddii hawsha waan rabnaa reerkan waa reerkaannagii laba boqoloo sana isnahay aan wada shaqayno oo maxaan wada shaqaynaa annagu gaalaan anugu muslimaanahaybu warjoog waxba ka socon maayo qur-aan buu ku bila kala tegi reerkii dagaal dhowr sanno dagaalkaa socday reerkii reer hebel ahaa way dhammaadeen ninkii wadaadka ah iyo dad yarbaa ka soo hadhay ciddoodii dunyadoodii dadkoodii lugtay la baxeen shayaadiinta baa dagaalantay asna waa dhaqaaqi waa laga samray waxaa laga yaabaa kaa wadaadka markuu dhinto nolol baan ku ogaayay kaa wadaadka markuu dhinto in caruurtiisi haddana la weeraro caruurtiisii aan waxba la soconin jinku mar hadday ku raacaan ma hadhaan mar haddaad sada iyo raashiin barto ma dhaqaaqaan waxay soomaalidu tiradaa daawaco meeshay macal ogu baratee in macaluul ogu bakhtidaa macaluul dhurwaa la tagta bartay ka dhigidda ceebbu madabaa la yidhi hadduu laba goor dhurwaagu neef la tago mar dambe inaad ka dhigto wa adkaanaysa wuxuu le shalay la tagtaye kan muxusla waa lahaya isnaadhahaya ilaa aad beeriso warkiisa ood baangad oo la tagto dhaqaaqi maayo dhigi maayo neefka marka waxaa weeye jinku waa noocaasa kale wey waa adaa adaa kharibaya marka niman noocaasoo soomaaliyadu amminka jinku uu khaniiso oo qabo oo ajira oo caabudo amminkan dhooban wadaadaan la moodahayo qolyo kristnasaare ahaa oo wadaadaan la moodaya jira ayib markay dhinteen ay iskugu wixii boob adduunka jooga ama soomaaliya jooga sheekhu marka wuxuu yidhi wa minhum man ya'muru daaciya an yasjuda lah waxaa ka mida jin amray iyo shayaaiin amray ruuxa caabudaya inuu u wa minhum waxaa ka man ya'muruhu bilfawaaxishi wuxuu dhihi wanaad zira ku dhacdo waa in lagu khaniiso ama wax khaniisto waqad yafcaluha shayaan shayaanku inuu sameeya laga yaabaa adugu samee oo haween ku samee ama dad ku same asagaaba kugu samaynba ayib shaydaanki waqad yanhaahu inuu shaydaanku kaa reebaa laga yaabaa cama amara allaahu bi ilahay wuxuu amray oo min atawxiid ilahay cibaadada loo safagareeye ah ayib iyo wlikhlaasi ilahay in cibaadada loo gooniyeelo ah tawxiid ilahay waa in shirkiga laga anfiyo keligii ilahay in la mideeyo ilahay baa keligii cibaadada muta wtawxiid waa maxay waa ifraad ullahi subxaanah wa tacaala bilcibaadati min khasaaisi asoo lagu goon yeelo wey kul maa abata anahu xaqun khaasun lilaah oo alle lagu goon yeelo wey ikhlaaskuna waa cadam riya washirki salawaat اhams inuu ka tago amraya tawxiid iska ilaali mushrik noqo haye mukhlisa noqona muraa'i noqo mxuu ah sheego ha lagu ammaano ka tag salaadaha shantaha tukanin wa qiraa'at اlqur'aan qur'aanka akhriin maxaa yeele qur-aanku meesha lagu akhriya soo degi wa naxwi dalika iyo wixii la halmaala ilaahay ha xusin ilahay dikriisa ka fogow maxaa yeele xilliga adaga aad nala joogto adoo weyse qabe noo iman adoo uh, mxuu ahaa nijaasa kugu taal oo qasli qaba noo imow janaabo qaba washayaaطiinu shayaaطin tuqwi waxay dhumisaa alinsaana aadamahay dhumisaa bixasabi maa taطmacu minhu kolba say ka damcayso way ku nin hadda la roon yahay wax yar bay kugu dayahayaan nin kharimadaad tahay meel adag bay kaaga bilaabahayaan kolba iimaankaada intuu dhan yah ku tijaabinhaya wuu ku dhumin laakiin kolba tabartaada bixasabi maa kolba qadar tadmacu minu ay ka damcayso intay kolba ay kaa damcahayaan ay kaa inaad dhunto ay kaa rajaynayaan bay kugu tijaabinayaan ninka aqoonta le waa iska ilaalinhaya ninka caamiga dhagaawaawen waxa doonaan bay u sheegahayaan ayib wax kastoo qaybaan la socna uu aaminhayaan fain kaana shakhsigu hadduu yahay insaanka daciifa aliimaani nin iimaankiisa uu taag daranyo liito hadduu yahay amaratu shayaaiintu waxay amraysaa ninkii bilkufr inuu gaaloobay amraysa lannu iimaankiisa daciif aba nin wax kale sooci kara ma aha aqoon ku filan ma laha iimaankiisu waa jilacsan yahay wa ilaa hadduu iimaankiisu xoog badan yahay amaratu waxay amraysaa bimaa huwa fisqun aw macsiya wax diin la'aana ama macsiya amraysa oon gaalnimo gaadhsiisanayn wain kaana qaliila alcilmi hadduu cilmigiisu yaryahay ninkaas shaydaanku rab inuu aafeeyo oo nin caamay u yahay amaratu waxay amrahayaan shayaadiintu asaga amrahayaan bimaa laa yacrif wuxuusan garanaynin annahu shayga asaga ah mukhaalifun lilkitaabi wasunna waa jaahil jahligiisay ka faa'idaysanayaan waxaa samee waxaa yeel kan yeel ma yaqaana waxaa marka wuxuu ku yahay sharcigeennu kitaabka ilaahay muxuu arrintaa ka yidhi rasuulku muxuu ka yidhi muslimiintu waxaa maxay ka qabaan ma yaqaan waa jaahil dhagawaaweyn wuxuu shaydaanku ka codso waa yeelhayaa waqad waqaca fii hada nawci noocan dambe waxaa ku dhacay kaiiru min ashuyuukh in badanoo culummada islaamka sheegata ka mid a ah ayaa ku dhacay alladiina shuyuukhdaasoo lahum u ahda nasiibun dheef waafirun weyn oo min addiini diin niman culummo aho weliba cibaado leh oo cibaadada iyo allacaabudka ku leh qayb wazuhdi adduunkoo layska yareeyo walcibaada nasiibu min addiin nasiib min alcilm buu qaaday cibaadadii diinka kala qaaday niman caabidiina oo aqoon diineed leh oo zaahidiina ayib zuhdiguna waa tarku maa yaduruka fi dunya wey ayib zuhdigu waa tarku cafwan tarku maa laa yanfacuka fi dunya walakhira azuhd waa inaad ka tagto waxaan aakhiryadan ku dhefinay waxaan waxba ku taraynin oo maalaayacni ah oon meel la buuxinaynin oo dan adduunyo iyo mid aakhira midnaba aysan ku jirin ayaa zuhdi baa la yihahdaa warcuna waa tarku maa yaduruka fi alaakhira wadunya laakiin wadaaddahan maxaa helay ayagoo aqoon diina qayb ka leh cibaadado badan zuhaad ah yuu shaydaan duufsaday ilaa uu macsiya ku riday ama fisqi u ku riday ama uu shirkiba ku riday meeshay eedaan waatan laakiin licadami cilmihim bixaqiiqati اddiin اladii bacaa allahu birasuulah meesha lagu kala baxa wey licadami cilmihim aqoon la'aantooda iyo aqoon yaraantoodaa keentay bixaqiiqati اddiin diinta dhabteeda diinta xaqiiqadeeda aynan la soconin diinka dhabka ah ama xaqiiqiga ah baysan garanaynin alladii diinkaasoo bacaa allahu rabbi uu la soo diray bihi asaga rasuulahu aqoon cilmi ay leeyihiin laakiin laga galay oo balaaya kaga dhacday diintii iyo asalkii iyo tawxiidkii nabi xamed laga so diray ma fahamsanaba adduunka maanta ku badan nabig sal slam asalkii diinada lala soo diray an yucbada anlaa yucbada ila allah wa anlaa yucbada ilaa maa sharacu bilisani rasuulihi asalkaas ma fahamsanaba awliyaa la baryi karaa waa la istikaaoon karaa waa mxuu ahay la magan magangeli karaa waa la macaynsan karaa buu taagan yahay aqoon kaloo fiqyada waa leeyahay waa naaxiba laga yaabaa waa luqawi waa mawsuuca maclama cilmiya weeye wa maca daalika asalkanuu ka khaldan yahay marka yushrik min xayu laa yadri ayib diinkaas amicad faamicad fiihim shayaaطiin mar hadday jahliyaa ku sugnan yihiin fi lasli اdiini aslu maa bucia calaa muxamad maa bucia bihi muxamadun hadduuba jaahil ka yahay shayaadiintii baa damacday ila waa ku garanhayaane marka waa quudareeyeen waa sahansadeen ninkaa waa sahansan yahay xataa awqacuuhum ilaa ay ku rideen fii ma yukhaalifu lkitaaba wasunnata sunnada iyo kitaabkaba shay khilaafsan oo shirka bay ku rideen waqad jara hawshaa waxay ku dhacday u durarsatay ligayri waaxid min asxaabina almashaayikh ystakiiu baxadin bacdu asxaabi fayara sheekha qad jaa fi lyaqda waqad jara liayri waaxidin waxaa ku dhacay buui sheekhu liayri waaxidin halnin wax ka badan oo min asxaabina almashaayikh asxaabtaannada culummada xanaabilo suufiye ah oo waagi dambe sheekhu isbarteen ardadiisana noqday baa oga sheekeeyey bay hawshan qabsatay waagi dambe xataa waxaa sheekhu nin qaadi ahaa oo loodhan jiray cabdusayid alxuluul waalitixaad iyo asagoo inay saaxiibo ahaan jireen niman culummo oo xuluuliyiin iyo itixaadiyiin oo sheekhdhiin ah oo islaam sheeganaya asaguna isku diin ahaayeen ee waxaa ka hortaagan islaamkana ayagay ahaayeen oo u islaamka waxan aba islaamba ma jire waagi dambe ibnu taymiya helay yuu maalmo ku shidhnaa oo ku daarraa markaasaa laga shubay shirkigii iyo baktigii iyo xumaanti o dhan laga shubay tawxiid baa loogu bedelay fa aslama waxasuna islaamu xataa kaana min alculamaa alkibaar ninkaasa marka xoog badan oo nimankan xuliyiinta iyo mushrikiinta islaamka sheeganaya siin jiray sheekha siin jiray ardaysba ka mid ah waagi dambe waqad jaraa ligayri waaxidin hal nin wax ka badan waxaa ku dhaco min asxaabi almashaayikh yastakiiu an yastakiia biaadin yastakiiu biaxadihim bacdu asxaabihi ama yastakiiu biaxadihim waaa e, barhkood waxaa gargaarsanaya bacdu asxaabihi yani bacdu almashaayikh almacbuudiin baa loo jeedaa wadaadihii la caabudo ee qaybo ka mid a ah ayaa muriidiintiiba qaybo ka mid a ah baryahaya muriidkii iyo ardaygii iyo khaliifkii laga tegey baa wadaadihii qaybo ka mida ah baryahaya fa yara shaykha muriidkii iyo ninkii daaciga aha wuxuu arkayaa shaykhiyuu qad ja'a yimid filyaqda soo jeedba shaykhii ordaya u imanaya waa shaydaan sheekh cabdiqaadir waa tiri waaba duulhay waaba haa duulhay wuu soo degay maxaad u baahan tahay xataa qadaa ilaa uu shaykhu guday daalika almatluuba wixii la doonahaya wix laga gargaarsaday ama loogu yeedhay buuba markaas sheikhu qabanaya maxaad rabtay waan baahanahay hoo masagada lacagtan horey soco wuuba wadaaba shayaadiin baa usoo dhibtay ama waa shaydaan socdaba sheekh wuxuu uhi wa inama haya shaykhi ma ahee shayaaiinun weeye shayaaiin waa jin iyo shayaaiin wey tatamaalu shayaadiinta badan waa jinka kooda gaalada ah. jinku waa jinsi caam ah weeye muslim iyo gaalba waa leeyahay laakiin ashayaatiin waa kafarat ljinni baa loo yaqaana tatamalu waxay iskugu shabahdaa dadka iskugu shabadaa lilmushrikiin aladiina mushrikiinta yadcuuna hayr allah mushrikiinta ilaahay hayrkii barya bay isu ekaysiisaa oo dad iskugu batashaa yay kharibtaa mushriga mushrig ilahay hayrkii baryahaya ayaa jinku u yimaada asagoo suura ka iska dhigay oo sheekhu isku soo shabahay oo keliila barya iska soo dhigay ayb hawshaasi marka aad bay ayay u badan tahay ilaa waagi dambe ay ku khaldameen bacdu muxuu ah asuufiya sida muxuu ahayy suyuud iyo rag lamid ay yidhaahdeen nebi maxamed baa noogu yimaada yaqdatan nebi maxamed maalinki haddaanan toddobaatan goor arag waxba imaha baa laga sheegay suyuudi ayib sheh jaamic lalkayse sheekhiisii asagu wuxuu odhan jiray masaajidka beledweyne ku tukan jiray wuxuu odhan jiray markaan xidhanhay haddaanan qiblada arag iyo kacbada iyo nebi maxamed oo taagan aan arag saadda ii xidhmayso maanta marka allahu akbar buu ka hinayaa markaasuu saas arinaya asoo saas le maxaa sheekh waa side saasuu ka haya la arkaya oo isgagaabinaya sheekh waa sidee nabigi baan raadinhayaa iyo kacbad baan raadinhayaa war hiiraan iyo beledweyne kacba ka arki maysid ummaddaha wareerin ayib nebi maxamedna arki maysid ummaddaha rogi culum marku waa caddeeyeen waa shayaaiin wey wuxuu leey waan arka iyo eh, nebi maxamed bay hortaagan yihin waa shayaaiin imaam ibnu taymiya asuu wuxuu yidhi alla waxaa dhici karta ruuxu markuu shayga xubbigiis uu ku bato khiyaal mudatuul baa ku hormaraysa mudatuul baa ku hormari xaqiiqa ma aha weligaa wuxuu yidhi baadima kaa dhuntay riti baa kaa fakan geel baa kaa fakan hanti baa kaa fakan boqol shilin baa meelka boqol doolar baa meel kaaga dhici markaad baadhayso boqolkii baa kuu soo warmi adoo raadinaya baadidii baa ku hormari miriq baadi jin iyo baadi shaydaan baa loola jira waagii remiyiga lahaa adoo wax raadinhaya neefkaas raadinaysa ee fakaday baa ku hormarhay markaas haddii raadi waxba ma ahaba shilinkii meesha kaaga dhacay raadinaysa dhagaxii baa shilin isu bedelhaya waad fiirin maba ahaba marka dadkan le nebi maxamed baan soo jeed ku aragnay waa khayaal iyo madatul iyo sheeb xor maray mooyaane xaqiiqa maaha bu asagu yidhi nin xalima ee waa jin shayaadiin weeye shayaadiin dadka lugaysay ee isu soo shabahaysa dajaal iyo hawlihiisii oo kale weeye wax jira maaha nebi maxamed ilaa la dhinto nolol yaqdaa ku arki maysid haddaad jiiftana riyaad ku arki waxa riyon baa la ogolyahay riya waa lagu riyoon karaa subanaha sal slam laakiin anuu eh, taagan baan arkay saxaabina ma ihi oo nabiga ma soo gaadhay waa sheekabarle iyo war shaydaan wey war jiimeed warkaas isaga ah wadaaduu marka ku ciyaaray shaydaanku oo iska wadaamo caamee wadaaduu lagooyeyba sheekhu marka wuxuu uhi waljinnu bixasabi alinsaani jinku waa dadkoo kale gaalay leeyihiin muslimiin bay leeyihiin faajir bay leeyihiin mooryaan bay leeyihiin wadaadday leeyihiin falkaafiru lkaafir gaalku gaal buu la shaqeeya jinka gaalka ah gaaladu la shaqeeya waalfaajiru jinka mooryaanka ah lilfaajiri mooryaanka lagula shaqeeya insiga ah waljaahilu jinka jaahilkaana liljaahili caamaduu rigaysta asaguna ninba ninbuu ka adag yahay ayib wa ama ahlulcilm ahlulcilmigu soo ma aha iyo waliimaan qolyaha culummada ee diinta leh ee iimaanka leh insiyo jinba fa atbaacu ljinni lahum ka atbaaci ilins jinka kuwooda atbaac ee culummada ah ee iimaanka iyo diinta leh jinka la jooga la shaqeeya jinka caalimkaa ah ee diinta islaamka yaqaana ee muminka muslimka ah, jin muslimiin ayaa la socda sida inagu keenna caalimka ee diinta yaqaana ku fiican muslimiin baa la socota gaalo shul kuma laha gaale iyo mooryaani iyo dayday iyo jiri shul kuma laha iyo burcad wadaad fiican weeye dad fiicanoo muslimiin yuu la socda nafsa shay jinka wanaagsan ee muslimkaa jin muslimiinoo fiican baa la socda jinka gaalka gaaluu wataa idan hadhow waxaa siilaya alinsaan alkaafir original aafir baa israacahaya warku waa sidaas wuxuu uhi sheekhu marka faatbaacu ljinni lahum ka atbaaci اlinsi jinka atbaacdiisa raacda waa ka atbaaci اlinsi yatabicuunahum waxay ku raacahayaan fima ma amara allahu tacaala bihi warasuuluhu rasuulka ilaahay iyo allaba waxay amrina wanaaga ayaa jinka wanaagsan jinka wanaagsan ay ku raacahayaan insiga wanaagsanna insiga wanaagsan ku raacaa haddayse dhacdo insi ahlu khayroo fiicanoo wanaagsan inay jin ku xidhan yihiin jinkaasi waa jin muslimiinoo wanaagsan weeye waxaan khayr ayna anfaraynin haddii laakiin caamata waxay doonba ku farhayaan dad culamo waxaa jira jinka jin qaarkii wuu la shaqayn jiray laakiin salaadda u toosin jiray aniga hadda waxaan xustaa wadaad qaadi ahaan jiray oo muxuu ahaayey niman jina u iman jiray cishaha salaatuleylka sagaal sac sideed sac kaco yuu kici jiray hadduu wadaadku yardaala habeenkii ama isagoo cajisan intuu yar dhac hurda la tagto way toosanayaan aroor baa weliba intay markay lugta dhufanhayo intay si xun u dhufteen bay xidid kala fakaday annagoo cashkooda dhegaysanna kitaabka manhaajka annagooda dhegaysanna intuu lugta fakatay baa qur-aan la saaray oo maxaa jira waagi dambaa de waxaa loo qaatay dhibka dhakhtar baa la geeyey waa la waday waxaa la dhaktar ha ku lugeyna wadaadku salatulleylkii waan u toosin jiray baan dhowr habeen buu ka seexday waan toosinay waan toosinay waa kici waayey xilli danbuu kacay lugtan xoog u jidnay haddana hadduu hawshaa daayo oo si fiican u kaco waa la daynhaya maxaa jira awogii baa sidan ahaa aabbihii baa sidan ahaa dadkan ahlu khayr baan ku oga inay xilligaa kacaan hadduu bilaabay inuu salaadda saliil ku kici waayo lugtaan jijabinaynaa oo lagu kala baxayba oo lagu kala baxay ayib asagay u sheegahayaan ha saaray bay u sheegeen oo iskaga leexdaa meesha wa kale ma qabee hadduu hagaaga waa daynayna hadday hagaaga waayo malagii baa galay waa dhici kartaa laakiin nimankan waa niman kaarta badan waxaa laga marka hore inay kugu siraan ay kugu soo galaan salaadaan kugu toosanaynaa iyo carruurtaan waardeynaynaa iyo maxaa mooryaantaan kaa waardeynayna kadibna ay ku gaalaysiiyaan shayaadiin waa iska ilaali <clears throat> wqad xadaanii bacdu iqaat iqaadda barkood baa ii sheegay can hada shaks shaksigu ka hadlay waa Ah shaydaankii shaaficiga ay mxuu ahay nabigaa la istikaaoon garaa qabay shaydaankiiba sheekda ka hadlay waqad xadaanii bacdu iqaat rag lagu kalsoon yahe culmadu waxay ii sheegeen bulsho can hada shakhsi ninkan mubtadicee mushrika iga sheegeen yacni ibn albakriy albakri shaafici saaxiba kitab istikaaha ayuu sheekhu u jeedaa aladii kaasuu jawaza baneeyey fii kitaabihi listiqaaha birasuul fii kitaabihi kitaabkiisa igu radinhayo wey wuxuu baneeyey alistiqaaata birasuul buu baneeyey xubina nabiga in la gargaarsan karo oo nabiga la baryi karo oo nabi allo gargaar iyo maciin la odhan karo oo la tawakuli karo cibaadaadkii ilaahay ulahay khaaska ahaa ee baryada ahaa in nabiga la baryi karo buu keenayba ilaah ii dembidhaaf nabiga ii dembidhaaf ilaah ii gargaar nabiga ii gargaar nabi allow ii badbaadi war hawshaan waa sidee yuu baneeyey wadaadkan fii kulli maa yustaaafu billaah wax kastoo alla laga baryo ayaa nabiga laga baryi karaa buu yidhi mushriga dee kaasoo kale wuxuu ii sheegay ninka imaamkaa annahu kaana yaquul inuu odhan jiray ninka iqada ah wuxuu ii sheegay ninkan mushrika inuu odhan jiray albakri annahu kaana yaquul ina nebi sal sl nebi maxamed calima mafaatix alghayb nabigu wuxuu ogaaday oo bartay mafaatix alghayb haybka furiyaashiiso dhan buu yaqaanay wax kastoo hayboo maqan nabigu waa garanaya alghayb maa haaba fi اdunya wاlaakhira maa haaba can acyuni الnaasi ayib wa ru'yatihim can ilabsaar oo dhan buu garanhayaa waaba quluub alcaarifiin wuxuu nebi maxamed wax kasta waa og yahay gabadhihii ansaarada yararka ahaa ee nabigu u buraanbaree ammaanay wanaaggiisii iyo khayrkiisa ka sheekeeyey iyo ummaddu si ilahay ugu badbaadiyey waxay ku dareen waa fiina nabiyun yaclamu maa fii hadi waxay ku dareen ee nabigu u ammaanhayeen u ammaanhayeen gabal yaroo foodley ah buraanburhay waxay ku dareen intaa waxaa dheeroo ansaar iyo madiinaba ka sii daran iyo wanaaggeeda wa fiina nabiyun yaclamu maa fii qadi waxaana dhex jooga nabi waxaa berri dhici la socda oo qaybka og nabi uui qabta u kaadiye buraanbur ah joojiy daci haadaa buud wa quulii maa kunta taquuliin maa yaclamu maa fii qadin ila allah nabg wxu uri sal ly gabadh yahay intan jooji intaan ma jirto wa fiina nabiyun yaclamu maa fii hadi khaa weeye lama ogola mamnuuc buraanburkaadi kale iyo nabi iyo mxuu ahaa saxaaba ammaankaadi iska wada fuudle yar wey laakiin wa fiina nabiy abadan maa yaclamu maa fii hadi ila allah berri waxaa dhici alla unbaa ka warqaba aadama ma ogo markan muxuu ku leeya maxamed waa og yahay nabigu inta alla u sheegay addoon mukarama weeye buu og yahay laakiin qaybkao dhan ma ogo inta alla u sheegay iyo xogta ilaahay siiyey buu og yahay laakiin wax kastoo beri dhacahaya ilaahayn baa og subxaana wa tacala bitafsiil wadiqa nabi waa ka qabtay akhdaada diiniga in la qabto wey waa foodlay way ku barbaaraysa adaan la qaban hadhowba sidii qolyihii ogaadaan lagici muxuu adaa libaaxoo lagu laqayni wix la naaca laqyaa jilaali <laughs> haddaan dhab la siin marka haddaan la qabanin halkaan bay la kici marxaba haa ayagu haddee intuu nabigu diiday in ka badan bay wadaanba annagu buraanbur iyo xoogow tixa iyo nabi ammaan maba diidanin laakiin waxaan diidana mukhaalafaadka iyo kufriga shirkiga ku dhex jira intuu nabiga qabtay baan qabanayna intaanaan ku dhegana anagu nabiga in la ammaano oo laga sheekeeyo axad ma jiro laakiin qaabka loo ammaani iyo nabi maxamed baa yidhi laa tadurunii kama atrat الnasaara ciisa bna maryam inama ana cabdullahi warasuul yaan lagu hadaad ammaanaysaan yaan lagu xeeldhaaraanin miyaan laygu xadgudbin sida ay nasaaradu nabi ciise ugu xadgudbeen anugu addoonka ile rasuulkiisi baan ahay nabi maxamed ilahay baa ammaanay haddiise aad ka maarmi weydo xogu qajac ka sii laakiin xadgudubka iska ilaali taan baanu isku haynaa xadgudubku markaa tala joojiya haa nabigay diidan yihiin salliga ku guba sallidiidka war sallidiid meesha ma yaalle shirkiga iska ilaaliy iyo kufriga gaalnimada Eh, calima mafaatix alhayb haybka furihiisu nabi maxamed hayaa alatii mafaatixdaasoo qaala fiiha nabiy nabigu ka yidhi hamsun laa yaclamha allah shan ilaahay mooyeen axadka lama oga bitafsiil wadiqa ina allaha cindahu cilmu saaca qiyaama maalinka dhici ilaahay baa og jumlatan wa tafsiilan maalinka qiyaama markay dhacayso ilaahay unbaa garanhaya nabi maxamed baa la weydiiyey jibriil baa weydiiyey ma lmas-uulu canha biclamin asaa'il waa yahay ashraadayda calaamaadkahaa laakiin xilliga dhacayso ayaana mursaha ilahay baa garanaya wa tacaala wuxuu ihi marka ninkan wuxuu leeyay nabigu waa og yahay bakri wuxuu ihi nabi wuxuu og yahay saacadda qiyaama xilligay gow odhanayso wayunzil اlhayth wayunazil اlghayth roobku xilliguu bilaabeen bitafsiil bidiqana ilahay baa garanaya dadku way odoraysi karaan beridii waa xilli roobeed roob baa la filhayaa niska dambe roob baa la niska hore rob waa la odhan karaa oo darar sadaayl laakiin daqiiqadda ay dhibicdu bilaabeen axad sheeg kale lama arko alla kaani subxana wa tacaala waxa lagu kala baxay hawsha iyada ah leannu in roobabka la qiyaaso iyo kusuufaadka iyo waa cilmi iska xisaaba falaki ah dadka qaarkii waa ogaan karaan laakiin waxaa lagu kala baxayaa dhibicdu xilligay bilaaban dhibicda u horre xilliga dhici wax garan kara lama ogaan laga ay subxana wa tacaala xataa malagga loo diray ilaa amarka la siiyey ma ogaan karo ee hawsha mas-uulka ah wayaclamu maa fi larxaam waxa ku jira minka iyo riximka dumarka ku jira awlaada ama xayd ah ma ilaahan baa garanaya bitafsiil dhakhaatiirtu xilli dambe waxay ogaadaan xilli dambe bay wax qiyaasi karaan laakiin riximku markay mini gasho oy biyo ku dhacaan ilaahay ugu tahay in wax ka abuuro in la abuuri inaan la abuuri doonin wuxuu noqon ma walad wiil buu ma gabarh buu noqon muxuu cimriy howlaha ilahay baa bitafsiil u garanaya aadaamuhu markay makhluuqaadku qayba ka mid wax ogaadaan sida malaa'igtoo kale waa ogaan karaan haweeneedu uur bay laba bilooda bil-a laba usbuuca usbuuca waad qiyaasi karta laakiin riximka waxa ku jira bidaqiiq ilahay baa garanaya subxaana wa tacala waxdu waa iska macluumaad guud weeye adugu goorma haddee goorma mar lagu kala baxay weeye marka malaa'igta waa og tahay wamaa nafsun maadaa tagsibu hadan naf berri waxay kasban ma taqaan berri ma guulaysan ma guul daraysan ma jabi ma noolaan ma laqman ma taqaan berri waxaad shaqaysan dhib iyo dheef shar iyo khayr shaqaawo iyo liibaan ma taqaani wamaa tadrii nafsu nafna ma ogo biayi ardin tamuud meeshay ku nafbixi nafi ma taqaan xakawdaadu iyo dhacaankaadu meeshuu yaalla ma taqaanid ina allaha caliimun khabiir wuxuu ihi laakiin odaadka waa yaqaanaa wadaadkan mushriga ee bakri wuxuu yidhi intuba nabigu waa yaqaanaa dhammaan ma shanta ilaahay ma axad kale uusan ogayn bijumlatan wa tafsiiran haa shanta nabigu waa ogyahay maxaa yeelay nabigu waa la baryi si ilahay loo baryaa loo baryi wuxuu alla ogyahayna waa ogyahay hadde waaba ilaah kale haddii nabiga loo caabudiisa alla loo caabudo intu ilaah yaqaanona uu yaqaano soo laba ilaah ma ahyo laba rabbi maxaa u dhexeeya waali weeye haddee waana sheekh caalima lagu leeyahay mushrik watani awey ah wa adunnuhu waxaan u malayn buuhi dakara canhu inuu ka sheegay ninkaa iqada ah wuxuu ii soo tabiyey buuhi annahu qaala inuu yidhi inuu sheegaan filahayaa ardaygii ee ninkii imaamka ee ka soo guuriyey ninka bakri ah wararka ka soo guuriyey waxaan filayaabuu sheikhu intaa waan huba inuu ii soo guuriyey laakiin intan dambe mala wey annahu qaala inuu yidhi wcindahu mafatix lhayb laa yaclamha ila hu calimaha bacda an ahbara anahu laa yaclamha ila اllah nabigu waag hore wuxuu yidhi mafatix اlhayb waa shan laa yaclamuhuna ila اllah saasuu nabigu ummaddu u sheegay waagi dambena wuu ogaaday buuri marka inuusan ogayn waa xadiid mansuukh ah inuu ogaaday waa xadiid naasikh ah warkaasu la soo xaadiriba doqonimadkiisa wa aakharu mid kalaan aqaanaabu sheekhu wadaad kaleo dub weyn baan aqaanaa oo min jinsihi mushrigan oo kale ah watanigan oo kale ah mushri اwani yubaashiru wuxuu la baashiraa oo sameeya atadriisa waa nin cashar akhriyaba oo daraasaad bixiya oo diin akhriya oo sheekh ah wayunsab waxaa loo tiiriyaa ila lfutya inuu fatwaa nin fatwado mufti mujtahida wey yufti wayudaris kaana yaquul wuxuu odhan jiray asaguna kaas ina الnabiy yaclam maa yaclamhu اllah nabig wuxuu og yahay ilahay wuxuu og yahay wayaqdiru nabigu wuxuu karaa calaa maa yaqdir calayhi illaahu hawsha waa idinka khaldanta iska saxa erayga saxdaa sidaas weeye majmuucu lfataawina sidaasaa ku qoran istiqaadadana sidaasaa ku qoran wadaa huwa sawaab wayaqdiru wuxuu karaa nabigu maa yaqdiru calayhi illaahu yaclamu maa yaclamuhu allaahu wayaqdiru maa yaqdiru calayhi illaahu wuxuu awoodaa wuxuu rabbi awooday subxaanahu wa tacaala wuxuu og yahay intuu alla og yahay buu og yahay hadda waaba dhammaatayba ina allaha calaa kulli shayin qadiir wاlrasuulu calaa kulli shayin qadiir ina allaha caliiman bidaati suduur wاlnabiyu caliiman bidaati suduur idan asalkan asaga iyo baktigan ay kufrigaan waa ka mxuu ah xataa uu ku dhacay busri mxuu ah hamsiyadiisii haadihi cilatii wa anta طabiibii laysa yakhfa calayka fi اlqalbi daa'u rabbi salli cala xabiib maxamed baa loo qaadahaya hamsiyadiisii haadihii cilatii buu ihi dhibkaygu anugu waan sheegta waaka nebi maxamed oo dhibkaan u ahayey iyo rafaadka aan ihayey waaka waa sheegtay haadihi cilatii wa anta abiibi laysa yakhfa calayka fi lqalbi daau quluubta aadamaha wax kaaga qarso nabi alloma jira nabi allow quluubta aadamaha wax ku jiro kaa qarsoon dhib iyo dheef cudur shar iyo shirki midnaba ma jiraanbu marka idaawo wey nafsa shay nabigu wuxuu ogyahay wax kastoo alla ogyahay wuxuu awoodo wuxuu rabbi awoodo waa rabbi kala hade <clears throat> wa ana haada sira sirta ayada oo ah. nabigu inuu ogyahay wuxuu ilaahay ogyahay subxaanahu wa tacaala ciyaadan billaah nabigu u awoodo wuxuu rabbi awoodo intaqala wuxuu u guuray buu kan dambe wuxuu u guuray bacdahu bacda hada shaykh ila alxasan bacdahu bacda rasuul cafwan rasuulku sidaasuu ahaa kaana caaliman bima yaclamahu allah qaadiran bima yaqdir calayh اllah ciyaada biاllah tacaalaw cama yaquuluna culwan kabiira wuxuu u soo guuriyey xasan cali markuu nabigu dhintay sirtaa waxaa qaatay oo og ilaahay intuu og yahay awoodo rabbi intuu awoodo xasan cali uma intaqala sirtaa haddana waxay u guurtay fii duriyati اlxasan xasan caruurtiisii ashraafta ila shaykh abiاlxasan ashaadali bay u soo guurtay asheekh abiasan ashadali lama yaqaan inuu ataa abtirkiisu inuu galo xasan qolyaa sheegay qol xuseen buu galaa qodha waa carab kale qol waaba cajamiba mama aho ataa nin caraba ah. meeshuu doonaa la gelinhaya hawshan waa la kaxaynhaya cali ibni cabdillaahi ibni cabdiljabbaar baa la yidhahdaa ashaadali waa nimanka culummada ee waaweyn lagu tiriya inay zuhaadda ahaayeen iyo caarifiin billah laakiin caqaa'id faasida ayuu lahaa caqaa'id faasidda ayuu aaminsanaa marka wuxuu odhan jiray haddaanan muxuu ahaayey eh, ka baqay nebi maxamed inaan ku xadgudbo nin walba wuxuu yarmuduu sheegi lahaa la qultu ana hada shaqiyun fi alaakhira wa hada saciid laakiin astaxyi min jalaalati rasul lah sl slm aadamahoo dhan waxaan awoodaa inaan sheego nin walba wuxuu yahay gaal kan waa gaal kan waa munaafiq kan waa muslim kan waa ahlujanno kan waa ahlunaar kan wadaadka duubka weyn aakhara naar buu doonaa nin walba wuxuu yahay waan hayaa buu lehay haddaanan ka xushoonayna aalu beyti rasuulilaahi waxaan sheegi lahaa maa fi lowxi lmaxfuud lowxi maxfuud waxa ku qoran baan daalacdaa anugu nin aad u liita caqaa'id xun baa laga soo guuriyaa aad u liita wamaca daalika ragga u roon baa lagu tiriyaa nimankan baabkan ku mashquulay yaa way dhooban yihiin reer macalin dhex joogaanba kuwa noocaasi waa dhooban qarniga aduu lix boqol konton iyo lixdaba dhintay ninkan qarniga toddobaad lix boqol konton iyo lixda asalkiisina xaggaasi andalus buu <clears throat> wa qaaluu waxay idhahdeen in meeshaa la gaadho inaad ilaahay wuxuu og yahay dhan ba ogaato ilaahay wuxuu awoodana aad awooddo waa maqaamu alqubi waa darajada loo yaqaan alqubi baa loo yaqaana waa shiidaha alqubi cindahum walgawth waa kullu man yuraddu ilahi amru lkhalaa'iq arinka aadamahoo dhanba axadkay soo martaa qodbiya qaws la yidhahdaa haddii irsaaqad rabbe bixin haddii guulla bixin haddii la gargaari haddii gaala la jamin jamiic amr alkhalaa'iq tadbiir iyo tamkiin iyo tasriif oo dhanba axadkay soo martaa la yihahdaa nasaaro waxay aaminsan yihin hawsha soo martaa nabi ciise falaasifadu waxay aaminsan yihiin alcaql alawal alfacaal bay soo martaa suufiyo almushrikuuna alwataniyuun waxay aaminsan yihiin inay soo marto mxu alqaws alacdam bashe cabdiqaadir ah marka wuxuu gaaray dheheen maqaamka ninka gaara man calima maa yaclamuhu allah wa qadara maa yaqdir calayhi illaahu waxaa weeyaan waa maqaam alqob iyo wlhawth lfard ljaamic waa gargaaraha keligii ee xaggana ururiya arrinkan asaga wuxuu aad ugu fasiray shekh islam taymiya majmuc alfataawa ma huwa alghawth cinda suufiya walqutb cinda suufiya majmuc alfataawa majalka labaatan toddobaad sabxada sagaashan iyo lix ilaa wixii ka dambeey risaala khaas ah oo jaamic masale ku jirtana waa kaasna asnagu waa mushrik kale wey waa kaafir kale murtad wa kaana shaykhun aakhar sheekh labaad saddexaad bogga aan dhammeeye mucadamun nin labaadoo saddexaadoo la weynan jiray baa jira mucadamun cinda atbaacihi wey caqda ma jirto waa cinda atbaacihi cinda hawsha iyada caqdi baani iyo shaykhun aakharaa jira mucadamun la weydo cinda atbaacihi yaddaci sheegta asna hadi lmanzila sheekh kalaa jiray oo dadku ay weynaan bumbuuniyaan wuxuu sheegan jiray mansilada waa maxay ilaahay wuxuu ogyahay baan ogahay ciidan bilaah wuxuu rabbi awoodaan awoodaa haddii rabbi kala tahay carruurta ba abuurti carruurta abuur oo adduunka dumi oo guri cusub dhis oo cir dambe noo taag oo adduun kala fidi maxaa kaloo meesha yaalla haddi low kaana fiihima aalihatun ila allah wala fasadata nimankanna aaliha kale bay sheegahayaanba qul low kaana macahu aalihatun kama yaquuluun ida labtagw ila di lcarshi sabiila subxaanahu ama yaquuluuna watacaala cama yaquluun culuwan kabiira idan sheekhu wuxuu yihi wayaquulu odhanaya darajadan baana gaadhay wayaquul wuxuu ku dari jiray inahu almahdiyu aladii bashara bihi الnabiy oo ilah baabaatad maxaad mahdi ka doonaysaa haddaadaad ogta ilahay wuxuu ogayay subxaanaه wa tacaala ood awoodo rabbi wuxuu awoodo xagga awoodda qudrada aad awoodo maxaabaad mahdi ka dooni mahdi waaba bashar miskiineh wuxuu ihi nabi maxamed mahdiguu sheegay aniga weeye wa annahu yusawiju ciisa bibnatihi nabi ciise markuu soo degana gabadhaydaan u meerin doonaabuu idhi wuxuu odhan jiray wa ana nawaasiya almuluuk boqorrada foodoodana iyo wal awliya awliya dhan foodoodana biyaddii gacantay ku jirtaa waxa boqor adduunka anaa xukuma culummada iyo awliyada kulli anaa sandullo ku haya biyaddii maqaalid ulumuur adma adduunka barogta ku cusub noo dhisid wixii gaalanaa baabi'isid ayb waxay kule adunko dhan baan kala haynaa war waxaan gaale beerkee baacoga nagaga fadhi ee na ceejiyey ean firafira ku dhammaaneen jabnay ma mar baabi'isaa aa adduunka laga nastabe waxaan maa meel naga saartaa waa waa mugta caamada lagu regaysanaya ninkii soomaaliyeed muxuun ka reeyey ninkii suufiga nin baa suufiya codma inuu nin xoogo regaysto markaasuu yidhi go' hoorso go' hoorso go' buu hoorso go' buu kala bixiyey waan kusoo kaxeeyey xoolaan ku shubay lalaabo tunka saaro markuu lalaabo tunka saaray buu ihi haye ziyaaradana keen hadda waa yahay boqol shilin laba boqol shilin keen goy soo celiyey wuxuu ihi kala bax toban ah. waa runtii hadda waa ma ogtahay soo go'nimaada buuxin haa go-ad ii buuxiseen tunka saartay geeli aad ku shubtay iyo hantida ku shubtay qayb kala baxbu haain baa taybu iimaanlaawa dib dambana inshaaro dambe kugu dhammaad ha dagaalami adaa go iga buuxshee go waxaad ka bixiso kala bax maca salaama way badan taha usha iyada noocaad bay badan tahay ah. kuwan hadda dhexmara islii waa saas waa heesale wey qolyo balg dhigaa jiro qolyahan suuqan islii ka shaqaysta oo wareega oo dukaamaha bala ku xidho oo kastan baan iyo macaamiil badan baan keena marka islaam baa lagu yeedhnaa sheekha guri dukaankaa kugu akhriya alaaba wax kugu xidho waa ku barakoobe waxay tiri waxba intuu aan ii barakaynhayo asagaa waa tuugsan has barakeeyo ah, asagaa waa tuugsanoo maalin kasta shilma ka qaad dukaame asagu meel fadhiisto waa saas weeye <clears throat> wa ananaa waasiya almuluuki waalwliyaai biyadi wuxuu idhi yuwalli waxaan talada u dhiibiya dowladnimada man shaaa yuwalli huwa man shaa dowladda waxaan u dhiibi ninkan doono wayaczilu man shaa wuxuu aaminsan inuu casilka ninku doono ka nasiibka nasar anaa iska leh ila shaqeeya madaxweyneaan ka dhigahayaa kii aniga mucaarada aan ka qadahayaa wa ana rabba yunaajii ilaahay baa ila faqaba ila koodo aan wada hadallaa daa'iman si joogta ah ilaahay baa ila koodo ila hadloo ii waxyooda si joogto ah daa'iman oo nabi maxamed baaba daa'im waayey oo muusa baa daa'im waayey marmar loo iman hayey malag loo soo diri hayey wma kana libasharin an yukalimahu llahu ilaa waxyan aw min waraa'i xijaab aw yursila rasuula fayuuxii biidnih ninka dhaafay hawsha ayada daa'iman ilaahay baa la hadlahayaba waa ilaahay la hadli jiray hazaali waa shayaan ibliis wey ilaah ma ah ibliis wuxuu ihi hazaali haddaad doonaysa rabbi inuu kula hadlo guri mugdia gal xilli nis damba oo mugdia ah, guri mugdia galbo daaqadaha albaabaha soo xidh meel yaroo biciraraysa nuur ha ka tagin kadib busta weyn qaado haddana isku sii duduub cindaidin buu tasmacu nidaa rab ibnu taymiya wuxuu yihi hada nidaau ibliis ah. min naari jahannam dhawaqan waa dhawaq jahannamo ka yimid buu ibliis ka soo waray dhawaqa ilaahay ma aha subxaana wa tacaala mugdi gal iyo sidudub maxay tahay ninkan markaa ilaahay baa daa'ima ila hadlay ibliis baa la hadla hayaan baa la lama hadlo wainahu wuxuu kaloo sheegay inuu yahay alladii yamuddu xamalat alcarshi wa xitaan albaxr yamuddu anaa bila ninka u gargaaree beelay taageera xamalat alcarshi malaa'igta carshiga ilaahay xambaarsana haysa haddaan anugu aanan daba ma hayn karaan buul way la kufahayaan aladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawla anaa taageera waxitaan albaxri badda kalluunkeeda aanuu igu noolyahay addii kala wax socon maayo nin adduunka kan sheekh islaam baa qabtay ninkaan sawaagdam dhabbu siiyey wax ku dhacri waqad cazartuhu tacziiran baliiqan buu nabigu ee eh, muxuu cafwan sheekhu cafwan waqad cazartuhu sheekh islaam wuxuu anaa tacziiray oo ganaaxay tacziiran baliiqan intii la qabtay oo laiskugu yeedhay amaamin wala jamaahiir laiskugu yeedhay muxuu qaahira bartankeeda ayuu sheekhu garaacay si shaabu loogu waday baa la casiyey inta dharka laga dhigay oo dharka laga yareeyey markaas dajaajilo iyo badaaxiin iyo suufyo dhan ba lakaale wau tara yamud lcarsha yowalbaxra waxutaan albaxri soo maaha ha kuu gargaaro allahaad sheegaysay ha kuu gargaara maanta ilaa laba ma ahayn waxbaa ibliis buu ahay ilaahay mushrik buu u gargaarahay waa mushrik waani ah shaydaan ah weeye ilah kalaba sheegtayba sheekhu marka tabarkala maykn la dila ahayd leanna waagi dambe maruu awood yeeshay dimishqa sheekhu wuxuu ku dilay mid kaloo noocan oo kale ah nin ohan jiray ilaahay baa ila hadla nabi maxamed baa saacsaacday oo yimaaday yidhi tub min hada alkufr maya buuhi wuu dilay kaladii qatalnaahu sanata mxuu eh, ahaayey hamsan waishriin bacda eh, sabcumia baa lamida buuhi kaafir buu ah toddoba boqol labaatan iyo shanti yuu ku dilay dimashqa mid noocan oo kale ah leannu ninka dimashqo jooga sheekh waagdam wuu taageeray wuxuu yidhi sharciga fuli ninkii ka hor yimaado madaxa qaad nin kula hadlan anaa ka shaqaynay waagaa marka sheekh wuxuu la baxay carrabku la baxay laakiin qaahira meeshan qaahira tuug baa asagaba sheekh ku xidhnaa dhowr sano ku xidhnaa waqad cazartuhu tacziiran baliiqan fii yowmin mashhuud maalin la yaqaano goobjoog la ahoo badnaabaa ninkan bixadratin goobjoog min ahli masjid dadkii masjidka ku tukan jiray culummada ahaa oo joogaan ninkaa aan tacziiribay fi masjid aljaamici yowma aljumcati bilqaahira facarafahu nnaas maalin jumca oo qaahira la jooga masjid jaamic hortiisaan ku garaacay ninkan asaga edebna u yeelay facarafahu naas dadkii baa gartay buui nin rageed ibnu temiya waa la ma aha nin mxuu wadaad faraja jecsan ma aha facarafahu naas dadkii baa gartay bu ninkaasaga waankasara waxaa ku qalbi jabay bisababihi asagoo isaan u galay iyo wixii lamid a garaaciisii ashbaahahu dadkii asaga lamidka ahaa oo min addajaajilati damcu dajaal beenlayaashi qolihii beenta ka beex mushtari jiray yaa meesha aan sheekhu ku jilciyey buuhi hada bilahi towfiiq